alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaahu wabacd faasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatuh qaala almualifu xafidahu llahu idraajka waa inaynu fahanno ujeeddada waay intaan idin qorin aynu isla fahano wuxuu sheekhu inagu yidhi mudrajka suwarkiisa waxaa ka mid ah in kooxi xadiis wariso asaaniid mukhtalifana ku wariso koox baa xadiis warisay asaaniid mukhtalifay ku wariyeen ayib asaaniidda mukhtalifka ah raawi baa ka wada warinaya iyaga ha maya misaalkan waxaan ka dhigayaa tusaale uga dhigaynaa suurada labaad hada mial waa maay lisuura lisuura aniya ta dambe waynu keeni doona ta waynu keeni doonaa waa inuu xadii axaadiista ka mid ah ayay rawaadi warisay xadiiskaasi intiisa badan intiisa badan sanad baa lagu wariyey in kamid ah ayuu raawi rawaadda kamidii ah sanad kale ku wariyey waadix soo ma yuraawi riwaadda ka mid ihiin sanad kale ku wariyey ayib dabeedna ninaan nin ruwaaddii kamid a imanaya xadiiska gebigiisiiba hal isnaad buu ku wada warinaya maca ziyaadadii sanadka gaarka a ah lahayd waadix soo ma iminka xadiiskan u fiirso lacana allahu raaisha wlmurtashi lacana allahu araashi wlmurtashi wey araashi waa ninka rishwada bixinaya sooma xadiiskan tirmidi iyo imaam axmed iyo abu daawud iya wariyey buluqna waa kusoo marteen sooma aymada qaarkoodna waa xoojiyeen lacana allahu raashi ninka raashiga ee bixinaya maxay laaluushka ilaahu nacda waay wlmurtashi ka qaadanayana allawa nacda riwaaya jirta sheegaysa waraaisha ka labadooda baasha u kala qaadayo dilaalka ah alwaasiatu kaana alla waa nacdala maalan waa miaal iftiraadiya suuradani taqriibi baynu nidhi soo marti miaal iftiraadiya waa waa tusaale aynu ku soo dhaweynayno suurada kutubtana culimadu waxay dhahaan amilada lama ictiraado sufyaan ibnu cuyayna iyo macmar ibnu rashid iyo yunus ibnu yaziid alayli iyo cabdulaahi ibnu wahab dhammaantood waa ardaydayo dhammaantood waa ardaydayo imaam mali ibnu anas nimankaas waxaad ka soo qaadaa inay wariyeen xadiiska maalan haddii nimankaasi xadiiska ay wariyaan oo ay imaam malik ka wariyaan oo ay u wariyaan lacana allahu raashi wlmurtashi saasay u wada wariyeen marka laga reebo saddex ka midaasaa ah wariyey marka laga reebo kuma cabdullahi bn waab cabdullahi bn waab xadiiskan markuu imaamu maalik ka warinayey ha markuu xadiiskan warinayey wuxuu wariyey xadiiskan oo ziyaadadani la socoto oo ziyaadadani la socoto laakiin xadiidka cabdulaahi bn wahab ziyaadadan isagoo wata wuxuu ka wariyey zuhri alimaam zuhri ayuu ka wariyey raximah llah bisanadin buu ku wariyey oo ayra isnaadi esh ayra isnaadi malik cabdulaahi bnu wahab iyo saddexda ninna sufyaan bnu cuyeriye macmar raashidi yunis bn yaziid waa isku dabaqad waana ardaydii imaam maali cabdilaahi bnu wahab xadiiskan imaam maalik kama warine zuhri buu ka wariyey sanadkuu imaam maalik ku wariyey sanadaan ahayna wuu ku wariyey waxaanu ku daray ziyaadadaas waa maxay lacn rashi wlmurtashi wraaisha nin aan warba haynin oo ruwaadi kamida ah iska yimiyo cabdulaahi bn wahaabiyey raggana soo raggan soo wada gaadhay xadiiskan buu wariyey xadiiskiibuu wuxuu wariyey lacana allahu raashi wlmurtashi wraa'isha intiiba uu israaciyey markaasuu wuxuu wuxuu dadkii uga dhigay inay xadiiskan isagoo ziyaadadaa wata sufyaan iyo macmr bn raashid iyo yunis bnu yaziid wariyeen hal hada kalaam waaqic saxiix yani sax miyay sidaynu u suuraynin waxaa idinu idhaahdo qoladani xadiiskan intaasay ka wariyeen wazaada cabdulaahi bnu wahab bisanadihi lafdiga raaish saasaa idinu idhahdo dabeedna wixiiba intuu intuu saddexda nin soo taxay sufyaan ibnu ciyeyne macmar ibnu raashid yunib wasiid cabdulahi bnu wahab intoodabana waa arko waxbuu ka qaatay ayuu xadiiskii wariyey dabeedna wuxuu wariyey xadiiskii lacana allahu araashi wlmurtashi wraaisha ayib su-aasha isweydiinta waxa weeye lafdada raaisha nimankan sanadkooda nimankan riwaayadooda may ku jirta xaguu ka keenay min riwayat cabdillahi bn wahab soo ma waxaa laga yaabaa zuhri iyo imaamu maligna in meel dhaxa isugu yimaadaanba sanadka meel dhaxa uu ku kulmo dabeedna xadiiskii isagu mir ka soo qaaday muxuu sameeyey ziyaado uu cabdillaahi bnu wahab lahaa oo sanad gaara u lahayd ayuu xadiiska idraajiyey oo uu asaaniidan inay ku timi ka dhigay dee asaaniidanna mararka qaarkood xadiisku sanadkiisa lagu wariyo xukun buu ku qaata soo ma marka qofkii aan qadiyadda muntabihu ahayn muxuu mooday in xadiiska macmud raashid iyo sufyaan bnu ciyeyniya saa u wariyeen taasina sax maaha waa disbata an yakuuna almatnu cinda raawin ilaa arafan minhu xadiiskii ayaa raawi riwaadda ka midii uu wariyey laakiin araf xadiiska ka mida oo araaisha ah riwaayadiisa kuma jirto ma aragtaad fainahu cindahu biisnaadin aakhar sanad kaleu ku haystaa cabdulaahi bnu wahab imaamu maalik xadiiska wuu ka wariyey wuxuu ka wariyey isagoo lacana allahu raashi walmurtashi ma aragtaad cabdilaahi bnu wahab yunis bnu yaziid iyo macmur raashid iyo sufyaan bnu cuyeyna xadiiskan wuu la wariyey wuxuuna imaam maalik uga wariyey lacana allahu raashiya wlmurtashi intaas sax maaha laakiin muxuu haystaa cabdulahi bnu wahab cabdulahi bnu wahab wuxuu haystaa xadiiska ziyaade uu leeyaho arraaisha ayuu wuxuu ku warinayaa sanad uu suuri ka warinaya marka cabdullahi bnu wahab xadiiska muxuu haystaa xadiiska dhammaantii wuu wada haystaa laakiin xadiidka qaybna imaamu maalik buu kala maqlay saaxiibadii qaybna sanad kaluu u haystaa isagu oo aan imaamu maalik marin xadiiskuna waa isla hal xadiis laakiin qayb ziyaada unbaa jirta waadix sooma nin baa wuxuu samey marka cabdillahi bn wahaab buu xadiiskii ka wariyey oo imaamu maalik ka warinaya dabeedna wuxuu hi imaamu maalik cabdillahi bn wahaab wuxuu ka wariyey lacana allahu arashi wlmurtashi wraaisha hal hada kalaam saxiix ninka muxadika markaba muxuu odhanaya waar kadah kadah waar intani meel kale ka timi ah, intani meel kale ka timi waxaana laga yaabaa in intan la qabsadaba oo la dhaa ziyaadadani waa kayru saxiixa oo ziyaadadan sanadkeedu ma sugno oo lagu murmaba ziyaadada lagu murmo niman baa jira muxadisiin la idhaahdo oo sidaan kuu sheegay sunnada nebiga aada u xifdisan oo yaqaana maxay samaynayaan waxay yaqaanaan xadiiskaasi meeshuu galo iyo abtirsiintiisa iyo cidda kala warisay iyo intii kala qaadatay iyo meeshuu kasoo galay ma garatay iyo ninka ku wareego kulli way garanaya iyagu markay xadiiska maqlaanba ya software halkan ku jirta ayaa markaba dabeedna waa wallahi halkaa waa lagula qaldamay xadiiskaas intaas xadiis kamid maahay maxaa meesha soo baxday waxaynu leenahay ninka intuu cabdilaahi ibnu wahab xadiiska ka wariyay yidhi cabdilaahi ibnu wahab xadiiska anas ibnu maalik buu ka maalik ibnu anas buu ka wariyaaye oo wuxuu yidhi lacana allahu raashi walmurtashi walraaisha waxaan leenahay ukaadi sheekh waa run xadiiskan waa sidaas sheegtay imaam maalik cabdillahi ibnu wahab waa ka wariyey laakiin ziyaadada alraaisha ahi laysat bi hada laysat min riwaayati cabdillahi ibni wahab can maalik inama hiya min riwaayati cabdillahi ibni wahab maala can zuhri can fulan wa fulan wa fulan waadix ikhwaan marka ninka idraajka samaynaya muxuu samaynaya xadiiku cabdlahi bn wahab ka warinaya xadiiskuu cabdulahi bn wahab ka warinaya markaasu wuxuu samaynayaa wuxuu can ariiqi maali buu ka warinaya markaasuohanaya sidan buu wada wariyey wax saxana maaha maaad maxaa keenaya inaad ku daganto marka xadiiska waxaa keenaya inaad ku daganto waxaad ogtahay sufyaan bnu cuyaniye macmur raashidiy raggan inay xadiiskan wariyeen ninkii xadiiska yaqaani marka nimankan riwaayadooda inaanay araa'ish ku jirin wuu ogi isla markaba shaki baa gelaya marka r cabdulahi wahab nimankan waa la tabaqahay ama cumrurashidiyo nimankan xadiiskan sidan umay warinin oo intan ziyaadadan kumay darine talo xaggay naga soo gashay hadhow duruqdii isu keenaya maxaa soo baxaysa waxaa soo baxaysa inuu cabdulaahi bn wahab ziyaadadan cidaan maalig ahayn ka wariyey xadiiskoo biduuni ziyaadatina uu koladan la wariyey waadix mata suuradaas ma caddaata nin kalaa imanaya oo raawi ah muxuu samaynaya mid tii hore ka daran kii hore muxuu sameeyey xadiiska cabdillahi bin wahab buu ka wariyey min ariiqi maalik buu ka wariyey deedna ziyaadadu ku daray soo maha dee ziyaadadna waa mudrajo soo maha waay iyadu sanad kaley leedahay mid baa wuxuu samaynayaa xadiiskii buu warinayaa saddexdan bu afartan buu ka wada warinaya xadiiska sufyaan macmar yunus cabdillahi bin wahab kulli buu ka warinaya dabeedna muxuu ku daraya xadiiskii war raaisha war raaisha ziyaadada nimanka riwaayadooda may ku jirta ya kama jirto marka ninka muxadidka muxuu soo qabanaya waar sufyaan maali kama warin waraaisho naga hubiyo naga hubiyo maxaa maxay maxaa dikada intaa le keenay dee siyaadadan axkaam baa ku dhismaysa sooma ha axkaam baa ku dhismaysa walihada bacdu ahli lcilmi way ka hadleen siyaadadan way ka hadleen waa hagaag anigu hadda miaal baan ujeedaa waadix ma warkaas ya eeg muxuu kugu yidhi hadalkan suurada labaad io raac wa minhu isagay ka mid ahaatay an yasmaca alxadiisa inuu ka maqlo min shaykhihi macallinkiisii ilaa tarafan minhu qeyb mooyaane fa yasmacu wuxuu ka maqlayaa an shaykhi can shaykhihi shaykhiisa wuxuu ka maqlayaa biwaasitatin buu kaga maqlaya fa yarwiihi raawin baa canhu ka waranaya tamaaman xadiiskiiyo isku dhan bixadfi lwaasitati baanu xadfiya eeg tanna waan waa suuro suuradii hore u dhow in yar ku noqo alimaam maalik raximah maalan waxaad tidhaahaa sufyaan ibnu cuyeyna ayaa xadiid ka wariyey sufyaan ibnu cuyeyna xadiis ka wariyey ayib sufyaan ayaa xadiiska xadiiskii laftigiisa oo qaata lacana allahu xadiiska laftiisa oo qaad ibnu cuyayna ayaa xadiiskan maalan wuxuu ka wariyey can malik raximah llah laakiin xadiiska daraf ka mida ah imaamu malik kamuu maqal darafku waa kan darafka wuxuu ka maqlay saaxiibkii cabdillahi bn wahab cabdullaahi bn wahab ayuu sufyaan cafwan sufyaan wuxuu xadiiska ka maqlay daraf ka mida saaxiibka cabdillahi muhab idan haddii aynu sidan u eegno sufyaan xadiiska nimise sheekh buu leeyahay laba sheekh nin wuxuu ka maqlay xadiiskao saddexdan qayboodoo iswataa oo waa cabdillahi bnu wahab maalan cabdillaahi bnu wahab ii kaadi weliba aan suuradaas si wanaagsan u suureeyo eeg cabdillaahi bnu wahab ayuu sufyaan xadiiskan ka maqlay isagoo ziyaado wata cabdilaan ayuu ka wariyey maalik marka sufyaan sufyaan marna maalik buu xadiiska toos uga warinaya marna arday ay iskulad yihiinoo ay sheekha wax ka wada qaateen ayuu xadiiska ka warinaya miyaanay m miyaanay laba martabadooda kala duwanhayn marka uu imaamu maalik mubaasharatan uga warinaya xadiiska mubaasharatan markuu ka warinayo lacana allahu rashi murtashi buu warinaya waadix mata cabdillaahi bn wahabna wuxuu ka maqlay ziyaadadan oo uu maalik ka warinayo maalan hay cabdillahi bn wahab m ziyaadadii wuxuu ka warinaya cabdillahi maalik oo wuxuu leeyahay maalik baa yidhi maalik baan ka maqlay anigu lacana allahu inuu xadiiska u wariyey lacana allahu rashi wlmurtashi waraaisha arag waraaisha waay nin aan warhaynin ayaa imanaya wuxuu odhanayaa sufyaan iyo ibnu wahab miyayna labaduba ardayda cabdilahi maali ahayn imaam maalig ahayna xadiiskana min min xadiisi maalig ahayna war naga taaniyaho sufyaan buu xadiis ka warinaya toos uga warinaya imaam maalig ziyaadina uu ku daray ziyaadadani mayay tahay min xadiisi sufyaan can maalikin mubaashara maya idraajku xaguu ka dhacay markaa wax aan halkan ku jirin bu halkan ku dara muxuu kugu yidhi an yasmaca alxadiisa xadiiska waa inuu ka maqlo raawigii min shaykhihi macalinkiisii ilaa arafan minhu qeyb ka mida mooyaane sufyaan baa imaamu maalik xadiiskii ka maqlay ilaa kelmadda araaisha mooyaane waadex soo ma fa yasmacuhu wuxuu ka maqlayaa can shaykhihi shaykhiisa wuxuu kaga warinayaa imaamu maalik wuxuu kaga warinayaa sufyaan ziyaadada biwaasitatin cid baa isagiiyo imaam maalik udhaxaysa oo waayo waa abdillah bn wahab waa cabdillah bn wahab cabdillaahi bnu wahabkii waasidada marka xadiiska sufyaan ka qaadanaya o xadiiskan warinaya fayarwiihi canhu tamaama bixadfi lwaasita lababa way dhici karta inuu sufyaanka laftiisu waasidadii xadfo oo u xadiiskiiyo ziyaadadii wata imaam maalik ka wariyo iyo maya inuu raawi kala yimaado oo uu xadiiskii sufyaan ka wariyo dabadeedna waasitadan intuu e, e, imaamu maaligu toos uga sheego inuu ziyaado xadiiska sidan isu wato uu sufyaan maali ka wariyey labada suuraba waa waaqi waa suurtagal waadix sooma taasi hal suuray intaasi inagaga filan tahay u kaalay suurada suurada saddexaad u kaalay suwarka fudud baynu horraysiinaynaa masaaisha musalaxu marka tabiiqa qofku si fiican markuu u fahmo qofku masaa'il lmusalax marka uu qawaacidda si wanaagsan u fahmo hadduu tabiiqana ku daro way u dhaadhacaysa insha allahu tacala duruusteenna waxaynu isku dayi doonaa inaynu ku darno waxyaabaha qaarkooda tabiiqaada walo xagga dambeba ha maraan waadix sooma haahi waay ardayda caafimaadka baranaysa marka caafimaadka oral lagu baro maxaa lagu sameeya oral marka lagu baro maxaa lagu sameeya dee m mukhtabarkaa la geeyaa iyadoo tadbiiqaa la tusaa soo ma muxadisiintuna waxay leeyihin waxa la idhaha macmal takriij ya bal xadiis salwaay tan u fiirso suurada saddexaad waa maxay xadiis baa la wariyey waxaa xadiiskaa wariyey malik can naafic can ibni cumara can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam xadiis baa sanadkaa lagu wariyey ko mansuur mansuur ibnu xayaan can abi طufayl can caliyin can rasuuli اllahi tan marka la suureynaya say odhanayaan muxadisiintu waxay ku samaynayaan waxay ku odhanayaan halkan waxay odhanayaan maalan waxay odhanayaan malik naafic ibnu cumar marfuucan saasay ku odhanayaan oo markay sawirayaan ayib kan markay sawirayaanna say ku odhanayaan mansuur can abi طufayl can caliyi ibn abi aalib marfuucan marfuucan maxaynu sheegayaa de hadduu mawquuf midna noqdo midna waa masalo kale taas ha ya ayib mithaalka xadiis baa imaamu muslim wariyey raximah اllah xadiis ayuu bi hada اlisnaad imaamu muslim ku wariyey min ariiqi min ariiqi eh, mansuur an abi ufayl an sulaymaan an abi ufayl an cali bn abi aalib xadiiskaasi matnigiisa naalka ku qorayna xadiiska matnigiisu waxa weeyaan lacana allahu man dabaxa ligayr اllahi soo samayn mar ya lacana allahu man dabaxa ligayr اllahi xadiiskaasi waa xadiis caana ah, soo ma maalan xadiika imaam muslim wuxuu ku wariyey bihada isnaad waxaynu ka soo qaadaynaa isagu xadiika waa min ariiqi man min xadiii man min xadiis adi cali bn abi aalib soo ma waxaynu ka soo qaadaynaa in riwaayo kale jirto oo xadiiskao cabdillaahi bnu cumar bnu khaaab uu wariyey wa ficlan waxaa jirta xadiiskao cabdillaahi bnu camr ibnu caas uu wariyey cabdillahi bnu camr ibnu caas xadiiskoo wariyey baa jirta laakiin kama soo qaado waa miaale xadiiska aynay maala wariyeen imaam mali can naafic can ibni cumar can اnabiyi sal اla alay sl marfuucan macneeda maxay can اnabiyi sal اllahu alayhi wasalam waay bal riwaayada bukhaari eegno waa kan imaam bukhaari kaasi waa muslim bal bukhaari aynu eegno bukhaari xadiiska wuxuu ka wariyey ibrahim ibnu sacd can abihi ayib an xumayd bn cabdiraxmaan an cabdillahi bn camr bn caas marfuucan hada isnaad buhaari wa hada isnaadu muslim ka soo qaad isnaad saddexaad inuu jiro maala imaam maalik xadiiskaa wariyo saa wariy imise sanad baa halkan igu haysa saddex baad igu haysa saddexdaa sanad waa xadiis le waa xadiis matni waa an yakuuna cinda raawi matnaani mukhtalifaani biisnaadayni mukhtalifayni fayarwiihumaa raawin canhu muqtasiran cala axad isnaadayn xadiiskan man dabxa ligayr illaahi matnigiisa qaabab kala duwan ayaa la wariya ahlucilmiga qaarkood man dabxa ligayr illah dhowr shay bay sheegeen qaar labay sheegeen qaar saddex bay sheegeen ma fahamti nin baa wuxuu u imanayaa xadiiska matnigiisu si looma wada warin oo riwaayaadka qaarkood waxaa la sheegay aar min shay hal shay wax ka badan ama hal xukun wax ka badan ayaa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray ala sabiil miaal ala sabiil mihaal qaabka uu imaam muslim u wariyey waxa weeyaan sida tan waxaa laga yaabaa imaam muslim maalan inuu u wariyey lacana allahu man dabaxa ligayr illahi walacana allahu man lacana waalidayhi waa miaal saa inuu wariyey baynamaa bukhaari uu si kale u wariyey oo alfaadu kala duduwanta matniguna wuu kala duwan yahy sanadkuna wuu kala duwan yahy soo ma waa xadiis macnihiisa guud inuu isu yimaadaa laga yaaba matniguna wuu kala duwan yahy sanadkuna wuu kala duwan yahy muxuu samaynaya raawiga idraajka samaynaya raawiga idraajka samaynaya wuxuu samaynayaa sidan labadii xadiis ee matnigooduna kala duwanaa sanadkooduna kala duwanaa ee sanadkoodu sidan u kala duwanaa matnigooda oo midna min xadiis cabdillahi bni camr bni caas ahaa midna min xadiisi cali bn abi aalib ahaa midna hadduu doono min xays ibni cumara saddexdan xadiis macno guud bay isugu yimaadaan matniga iyo isnaadka waa kala duwany isnaadkuna kala duwan bay noo muuqataa sooma matniguna waa kala duwany maalan jamiil nin baa iska imanaya wuxuu werinayaa xadiiskii waxay ahayd xadiiska inuu hadduu weriyo qolo walba sidii ay u warisay uu sheego sooma asaaniiddan intuu isu gehiyo asaaniiddan intuu mid mid kamida qaato maala wuxuu qaadanayaa sanadka ibrahim bn sacd an xumayd bn cabdiramaan an cabdilah bn camr bn caas ama wuxuu qaadanaya mid sanadka min xadiii mansuur can abi tufayl can ali bn abi aalib ayuu qaadanaya muxuu samaynaya matnigii sanadkani uu lahaa iyo kii kani uu lahaaba labadaba kan buu ku wada warinaya hadalkalaam saxiix sax baa qacmiyata marka matnigii uu sanadkani lahaa iyo matnigii uu sanadkani lahaa labadii matni buu soo qaadayaa hal sanad buu kuwada warinaya inta kalena uu iska daynaya muxuu sameeyey ninkaas ninkaas idraajuu sameeyey laba matni oo laba sanad kala leh ayuu hal sanad siiyey dabadeedna waa ka sheekhu ku yidhi fa yarwiihima labadii matnuu warinaya raawin baa canhu raawi baa mansuur ka warinaya xadiiskii labadii matni buu wada warinayaa muqtasiran isagoo ku koobsanaya calaa axad isnaadayni faqat labada sanad midkood keliyu ku koobsanaya xadiikusoo macnihiisu isuma imanaya sheekh ha ya dee la jiifiyaano banaan la joojiyaano banaan haye labada sanadna sanadkan baa ayaa aad aad u xoog badan haye dabeedna sanadkan buu sheegaya matnigii xadiiska ziyaaduu ku daraya sanadkanna wuxuu siinayaa matni aanu lahayn hada rajul muxuu sameeyey laba matniyoo kala duwan ayuu hal isnaad ku wada wariyey fadraja fi hada isnaadi matnan laysa lahu waa fahateso warya warkaas ma idinka dhadha y ninbaa macalimiintayda kamid beri wuxuu nagu yidhi tan ma idin fahansiiye ha waa nin loogu abtiriyo reeraanu ka dhalan buuri nin macnaheedu waxa wey reerka mudraj buu ku yahay de abtirsiinta mudraj buu ku yahay sheekh ma fahamta sheekh ah, waa sidaas marka taasina waa taas mid kaluu samayn karaa aw yarwi axad alxadiieyni labadii xadiis buu ku warinayaa biisnaadihi alkhaasi sanadkiisii khaaska ahaa bihi ku khaaska ahaa laakin yaziidu fiihi min almatni alaakhari maa laysa fi lwl xadiikan kan buu qaadanaya laakiin muxuu samaynaya matnigii cabdilaahi bni camr bn caas uu wariye la macnaaha bar ka mid a ah oo aan halkan ku jirin oo macno zaa'ida ziyaadinaya ayuu matniga kan kan ku daraya waadix sooma waa waa isu dhowda marka labadaa suuro waa caynkaas suurada afraad maxay tahy suurada afraad waa sahal nin baa xadiis buu sheegayay muxadisa dabadeedna xadiiskii markuu sanadkiisii tahay xadisna filan qaala xadisna filan qaala xadisna maalan waxa uu inagu yihi xadaana ibrahim bn sacd can abihi can xamid bn cabdiraxmaan can cabdilaahi bn camr bn cas halkaa markuu marayo halkaa markuu marayo baa masaajidka casharka uu ka dhigayey masaajidka casharka uu ka dhigayey majliskii uu fadhiyey uunbaa mushkilad hal mar keliya ka kacday bahal baa soo galay maala waa la isku yaacay <laughs> ma garat ama sida meerarka qaarkood dhacda majliskii cilmigo ka akrinaya waxaa soo galay axad culimadiisii ka mid a dabeedna ixtiraaman lahu darsigii buu joojiyey carada lahu caarid markuu sheekhii arkay ayuu hadal uu ardayda ku tambihinayo in axad culimadiisii kamid yimi oo majliska uu kusoo biiray oo maalan uu darsiga isaga siin doono ayuu yidhi nin meesha raggii fadhiyey kamid a <laughs> baa wuxuu u qaatay elen raggani waa niman diyaar ah sanadkan maxay doonayeen matnigiisii ninba meel bay joogtaa moti nin baan isagu halkii horeba ka fuqire barti u taaganta wuxuu raadinayaa sanadkan matnigiisi hadalku sheekhu yidhi buu matnigii moodo uu ku kabay sanadki faadraja kalaama sheekh algariib can alxadiid hadalkii sheekhu uu yidhi ee aan xadiiska shaqadaba ku lahayn ayuu u qaatay inuu matnigiisii khalaas hadhowtu xadiiskii hadalkiiba xadiis buu moodo sidii buu wareera saa hadhow lagu yihi waar sheekh meesha caarid ba yimi waad ka dhacday adigu waad maad la haysanini halkii horey kuu joogtay labadan ismayl hayne full stob qaada halkan halkan hadalkan joojiyo hadalkan matnigiisu uu maqan yahy wadx sooma waxay ahlucilmiga qaarkood sheegeen nin muxadisiinta ka mid a isagoo xadiis warinaya waxaa soo galay nin raggii cibaadada badnaayo zuhaada ahaayo ayaa soo galay markaasuu doonay ninkaa inuu ammaano khayr ku ammaano markaasuu yihi man kaurat salaatuhu bileyli ninka habeenkii ilaahay aada ula faqa maalintii wejigiisu wuu hudhowdhaa nimankii meesha fadhiyay maxay u qaateen matnigii xadiisku inuu yahay hadalka dee sidii bay u wariyeen muxadisiintu way ku qabsadeen waxaana la sheegay inaanay inaanay matnigan iyo xadiiskani inaanu hadalkani matniga xadiiskan ahayn matnigii sanadkan inaanu ahayn marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa imaam muslim isagoo kitaabkiisa waxaad ku arkaysaa isagoo wuxuu leeyahay asaaniid fara badan buu isu keenaya asaaniid fara badan buu isu keenaya xadiis waxaa laga yaabaa inuu intaasu sanad u sheego hadhow markuu matniga gaaro aw matnigiisi sheegu odhanaya zaada fulanu hebel wuxuu siyaadiyey riwaayadiisa lafdigaas laysa fii riwaayat fulan wa fulan haadihi lafda lafdadaasi kuma sugna maaragtaad muxuu doonayaa inaan berri lagu odhanin sheekhow de warkaa garka isu gelisay idraaj baad ku samaysa maaragtaad marka tan afraad waxa weeyaan sanad qofki isagoo xadiis waday ayuu caarid ku soo baxaya maalan iyadoo xadiis uu yeerinayo laydin yeerinayo maalan ala sabil miaal ayaa sheekha xadiiska dhigaya wuxuu doonay inuu tambiihiyo mushrifka dowlada kuraa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa ka yeel labadoodu inay si isula socdaan baa laga yaaba dabeedna aad adigu hadalka u malayso maxay ina matnigii xadiiska aad ku karto hadhow lagu haa war sheekh mukhtaar baa lala hadlaye maad fahmin baashaniya marka waa saas walihada muxadisiintu intibaaha iyo soo jeedka iyo qofku inuu mutayaqid oo nin soo jeeday uu yahay macnay ugu dhisnayd macno ayay ugu dhisnayd maxaa hadhay suurada koowaad e an yarwiya jamacat alxadiia biasaniida mukhtalifa fayarwiihi canhum raawin fayajmac kula cala isnaadi waaxid min tilka asaniid walaa yubayin اkhtilaaf mithaalkeeda waan sheegi doonaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk